ijlisu fadhiista saxaabadii intii masjidka joogtay way fadhiisteen cabdulaahi bna rawaxa radia allaahu canhu oo masaajidka dibaddiisa joogay ayaa markuu maqlay hadalkii nebigeenna calayh salaatu wasalaam meeshii uu joogay buu fadhiistay markaaduu nebigu arkay calayhi salaatu salaam uu u markaabuu rasuulku weydiiyuu ku yidhi maxaa dariiqa ku fadhiisiiye buu ka yidhi cadcaadaas wuxuu dhi adigoo fadhiista leh ayaan maqlee soo inaad amarkaagiyo amarka ilaahay qaato soomahayn buu yidhi markaabuu nebigu u duceeyo wuxuu yidhi zaadaka allaahu xirsan calى طawaaciyaة اllahi wa طawaaciyati rasuulihi dadaalka aada mar walba ugu jirto inaad ilaahay iyo rasuulkiisa aada adeecdo allaha kuu ziyaadiye buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam diintu waa aabaab diintu waa ismaqal diintu waa kala dambayn diintu waa is-ixtiraam diintu waa isjacaylo diintu waa iska warhayn diintu waa isxidhiidhin diintu waa isku naxariisasho diintuna ka soo bixi maysa buuraha iyo geedaha iyo dhulka iyo kaa'inaadka may diintu waxay ka soo baxaysaa waa qofka bini aadamka jirkiisa bini aadankan jidhkiisan unbuu khayrkuna kasoo soo fulaa sharkuna uu ka soo fulaa camalkaa bini aadanka jidhkiisa ka baxaya ayaa markaa adduunkao dhan markaa saamaynaya koonkan yarnaa usulan koonkan wuxuu ka cilaaqo la leeyahay kolkan wuxuu cilaaqo la leeyahay bani aadanka camalkiisa bani aadanka camalkiisuna wuxuu cilaaqo la leeyahay qofka qalbigiisa maxaa ku jira waad maqlaysaan soo maha ya aada baad u maqlaysaan adduunkan ha ku dhex noolahay iyo aakhiraduba waxay cilaaqo la leedahay bani aadanka camalkiisa camalka bani aadankuna wuxuu cilaaqo la leeyahay kalsoonida qalbigiisa ku jirta ta ma fahamteen allah ina fahamsiiyo hadduu qofka bini aadanka gudihiisu uu hagaago jidhkiisa camalka ka soo fulaya hagaagi jidhka bini aadanka camalka ka soo fulaya hadduu hagaago adduunyadan gaaban iyo aakhirada waasica qofka bini aadanka u hagaagaysa marka camalkaaga un hagaaji camalkuna ma hagaagaayo ilaa uu qalbigu hagaago alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadanka jidhkiisa xubin baa ahaatay buu nebigu yidhi xubintaa hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday xubintaasi ay xumaatay hallowdana jidhkao dhan ayaa hallaabi xubintaasina buu nebigu uhi waa qalbiga qofka bini aadamka qalbiguna waa meesha ilaahay addoonka uu ka soo fiiriyo weeyaan qalbigana wuxuu ku hagaagayaa waa maxay waa kalsoonida dhabta qalbigu lacag kuma hagaagayo lacagna kuma qaboobaayo lacagna kuma raaxaysanayo qalbigu makhluuqa hadduu helo ciriiri buu sii dareemaa laakiin qalbiga haddii cadamatullaahi ay fadhiisato ilaahay macrifadiisu hadday fadhiisato ilaahay maxabadiisu hadday fadhiisato ilaahay cabsidiisu qalbiga hadday fadhiisato qofka qofka markaasuu qofku qalbiga ka raaxaysanaya dabeetna qalbigii baa hagaagay oo qalbigii muxuu ku hagaagay waa kalsoonida dhabta ilaahay macrifadiisa ilaahay jacayladiisa ilaahay cabsidiisa sifaadkaasi qalbiga markay galaan qalbiga jidhkii wuxuu soo saarayaa markaa camal wanaagsan hadal wanaagsan maqal wanaagsan ficil wanaagsan camalkii markuu hagaagana adduunyadao dhan baa ilaahay markaa qofka bani aadamka noloshii adduunka o dhan baa loo hagaajinaya saddexdaasaas ku xidhan in nolosha adduunyadu hagaagto waxaa u shardiya camalka jidhkaaga ka soo fulaya inuu hagaago camalka jidhkaaga ka soo fulaya inuu hagaagana waxaa u shardiya in ictiqaadka qalbigaagu inuu hagaago qalbigu inuu hagaago ictiqaadka ku jirana waxaa u shardiya dadaalkaagu inuu hagaago dadaal saa darteed baa ilaahay jalla wacalaa boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban rusul ay ahaayeen waxa ilaahay uu soo diray wax kale ma ahayn inay bini aadamka qalbigiisa ay hagaajiyaan qofka bini aadamka qalbigiisa muxuu ku hagaagayaa wuxuu ku hagaagayaa tawxiid iimaan biاllah wmaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay baa u sheegayo ku leh adiga hortaa erge maanu soo diran adduunkan ilaa haddaan rasuul soo dirnay baa ilaahay yidhi dadka wuxuu rasuulkaasi ugu yeedhayey in alla keliya la caabudo bas cibaadada ilaahay unbaa laa'iqu ah maclii waxa ilaahay sukadii dadku ay caabudayaan ay haystaan ay tala saaranayaan ayay nebiyadu dadka ay ka goynayeen ay ka reebayeen ay ku lahaayeen ilaahay caabudoo ilaahay tala saarta mashaakilkan adduunyada xalkeygu waa maxay ilaahay usoo noqo mashaakilka adduunyada inaad ka baxda ma rabtaa ilaahay caabud nolosha adduunyadu inay ku hagaagta ma rabtaa ilaahay raalligeli raaxa inaad ku noolaata ma rabtaa ilaahay garo imaam ghazaali raxmat ullaahi calayh ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyadu waa maxay ya waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa markii ahlaljannuhu jannada ay galaan ayuu ilaahay ku odhan doonaa turiiduuna shay-an asiidukum shay kale oo inaga dhiman oon iniigu dara ma jeceshiin inaan ina siiyo markaasay ahluljannuhu odhanayaan alam tubayid wujuuhana wa tudkhilna aljanna wa tunajina min annaar ilaahu miyaanad wejiyaalkaygu noo iftiimin yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh maalinka wejiyaalka qaarna madoobaanaya qaarna caddaanayeen miyaanad wejiyaalkayga adigu aad ka yelin kuwa iftiimaya oo cadcad miyaanad jannadaadii ilaahow aadna gelin miyaad naartaadiina maaragtana aad naga badbaadin ma intaa wax ka fadli badan baa noo hadhay markaasuu ilaahay odhanayaa haa fa yakshifu alxijaab deedna markaasaa ilaahay xijaabku iska qaadayaa fama ucطuu shay-an axabba ilayhim min alnadari ilaa rabbihim buu rasuulku yidhi ahlaljannaha lama siinin wax xaggooga looga kalgacayla badan yahay daawashada ilaahay daatadiisa iyo wejigiisa iyo kamaalkiisa ay daawanayaan allah inaga dhiga kuwaas jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa rabbaaniyiin culammadii rabbaaniyiintii saasay odhan jireen marka ambiyadu calayhim asalaatu watasliimaat bashariyadda waxay u tilmaamayeen meel kale qalbigiinu ku xasili maayo meel kale ku raaxaysan maayo qalbigiinu qalbiga waxa keliya ee deeqa waa maxay ilaahay macrifadiisa kii ku abuuray garo wuxuu adduunyada kuu keenuu kuu abuurtayna garo intaas allihii ku abuuray garo walaa ilaaha ila allah waxuu ilaahay kuu abuurtu kaa doonayayna garo waa muxamedun rasuulu llah sal lla slam calaa ariiqati rasuulku caabud ilaah ilaahay baa ku keenay adduunka iskama dhiman adigu iskama dhimanay sidii amar ilaahay baad ku dhiman amar ilaahay baad ku timiday amar ilaahay baad ku joogtaa amar ilaahay baad ku socotaa amar ilaahay baad ku seexanaysaa amar ilaahay baad ku soo kacaysaa amar ilaahay baad wax ku arkaysaa amar ilaahay baad wax ku maqlaysaa amar ilaahay baad waxtar ku leedahay amar ilaahayna waad ku dhimanaysaa sida khalqiga ilaahay jalla wacalaa cid la sheegatoo tidhaahda annakaa samaynay aynan u jirin ee gaal iyo muslimba ay qirayaan inuu ilaahay khaaliq yahay kadalika amarka adduunyada ku socdana ilaahay xaggiisu ka yimaadaa meel kale amarku kama yimaado amarka xagguu ka yimaadaa allah xaggiisa isbedel baa adduunyada ka dhacay ilaahay baa keenay dad baa dhashay amarka ilaahay bay ku dhasheen dad baa dhintay amarka ilaahay bay ku dhinteen dad baa amni haysta ilaahay baa amniga ku deeqay dad baa colaadii cabsi lagu riday ilaahay baa u qadaray dad baa barwaaqaysan barwaaqada ilaahay baa u qadaray dad baa abaar haysataa abaarta ilaahay baa u qadaray nidaamkan caalamka ilaahay gacantiisuu ku jiraayo gacan kale kuma jiro bal lilaahi almru jamiica qul ina alamra kulluhu lilah biyadihi alkhayr biyadihi alkhayr khayr oo dhan gacanta alluu ku jiraa gacan kale kuma jiro nidaamkan adduunkana gacanta ilaahay ku jiraa gacan kale kuma jiro isagaa babadilaya maalinta isagaa keena habeenka isagaa keena jiilaalka isagaa keena guga isagaa keena kuleylka isagaa keena qabowga isagaa keena daruurta roobka keenaysa isagaa keena barwaaqada isagaa keena waxaan liyo waxaa adduunyada isbeddel ka dhacaya waa isagaa keenaya haddii la eegana isbeddelkaa wuxuu ku salaysan yahay bini aadamka camalkiisaa ilaahay eegayaa bini aadamka camalkiisa iyo lagu salaynaya haddii caalamkan dadka ku nool camal wanaagsan uu ka soo baxayo xaggooga oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba camal wanaagsan malaa'igtu ay u geynayaan adduunyadani waxay noqonaysaa janno janno ku sug bay noqonaysaa laakiin bini aadamka camalka ka soo fulaya hadduu camal xun uu noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cadhoonaya deedna xagga samada cuquuba ka soo degaysa cuquubo laa taqacu lmusiibatu ila bidanbin walaa tarfacu ilaa bitawba masiiba adduunyada kama dhacdo ilaa dembi lagalabay ku timiday balaayo iyo masiibana ilaahay ummad kama qaadin ilaa toobad ay toobad keeneen baa ilaahay masiibada kaga rafaca saa daraaddeed bay nebiyadu calayhim asalaatu watasliimaat waxay ku dadaalayeen bani aadamka inay ku dadaaleen meesha bini aadanka ay kaga dadaaleenna waa qalbiga shayga qalbiga bini aadanka uu ku bogsadaana waa ilaahay macrifadiisa idan nebi kastoo adduunka yimiday wadiifadda uu la yimiday waa addacwatu ila allahi caza wajalla inuu nebi walba dadka ugu yeedhay ilaahay xaggiisa waxa bini aadamku ay haystaan markaas ayuu nebi walba dadkiisa ka soo goynayay ilaahay buu ku soo xidhayay waa cimraan saxaabiga cimraan binu xuseyn la odhan jiray radi allaahu canhuma ayaa duqii aabbihii ahaa intuunan islaamin ka hor ayay qurayshi intay soo qaadeen bay u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam oy leeyihiin adigaa oday weyna oo nebi maxamed aabbihiina awowgii cabdulmutalibna soo gaadhee bal inuu adiga tala kaa qaato dhibta naga daayo moxamed kaalayoo la hadal bay ku yidhaahdeen waa markuu nebigeennu maka uu ka soo baxay dacwaddu hariibka ahayd hariibka markaasaa nabigu saxaabadii ku yidhi soo dhaweeya odayga ii soo dhaweeya waa waalidu cimraan inankiisi waa saxaabi oo markaa nebigu la jooga daarti arqam min alarqam bumiyuu markaa nebigu diinta saxaabada qur-aanka ku baraa kii islaamayana markaa halkaabaa la keenaayoo lagu islaamiya markaasuu odaygii baa hadloo yidhi ya muxamed anigu cabdulmutalib baan garanayaa aabbayaashaa baan garanayaa laakiin dhibaatada adigoo maanta quraysh aad dhex dhigtay nin qureysheed oo dhibaatada hortaa noo keenay ma jirta buu ku yidhi ilaahayadaan caabudaynay ayaad naga ceebaysay aabbayaasheedii dhintay ahla baad ku sheegtay diinta iyo diina waxaad tidhi waxba kama jiraan baad tidhi odayadii qurayshada caqliga badnaana waxaa tidhi waxba ma fahmayaan taasaa kugu haysanaa markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi imise ilaah baan caabudaa adigu bal ii sheeg markaasuu uhi sideed baan caabudaa xaggay kala joogaan wuxuu toddobana dhulkay joogaan midna samadu ii joogaa wuxuu uhi haddii abaari ay dhacdo kaad baribee roobka kuu keenay abaarta kaa faydaa waa kee markaasuu uhi de waa ka samada haddii adiga dhibaata kugu dhacdo ka aad baridaayo dhibaatada kaa faydaa waa kee markaasuu de waa ka samada raaxiladaadu daabadaadu hadday kaa lunto ka aad baride kuu soo celiya waa kee markaasuu waa ka samada dee markay dhibaata ay timaadana sow kaama baridid haa marka barwaaqadana marka barwaaqada roobku do-o xooluhu dhalaan kuwanaan magacooga hilibka neefka magacooga aad ku qashaa magacooga aad ku gowracdaa markaasuu nebigu uhi cibaadadaas maan cadaalad fashay buu ihi markaa marka dhibaata ay jirtana kaa samadaad baryaysaa marka barwaaqada ay tahayna toddobadii kalead baryaysaa ood caabudaysaa ood magacooga xoolaha ku qalaysaa oo magacooga sadaqadda ku bixinaysaa oo baahidaada u sheeganaysaa ood ku farxaysaa agtoodee maan cadaalad fashay markaasuu aabusay haddaba aniga i dhegaysa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam yaa xusayn waxaan leehay dadka dadkana ku leehay allaha dhibaatadu markay nagu timaado aad baryaysaan ee tala saaranaysaan eed u khushuucaysaan ee roobka weydiisanaysaan ee ducadii eed u bandhigaysaan ee ducada u badhaxtiraysaan kaa un baan leehay marka dhibaatadana isaga keligii caabuda marka barwaaqadana keligii una caabuda marka dhibaatadana isaga uun caabud cid kale ha caabudin cid kale ha rajayn cid kale ha tala saaran cid kale ha baryin cid kale baahidaada ha u sheegin mahalu aladiina ittakhaduu min duuni illaah ka mahali alwliyaa ittakhadat bayta ka mahali alcankabuut ittakhadat bayta wa awhana albuyuut labaytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun baa ilaahay waxliya waxa ilaahay sokadii aada caabudaysaan eed ilaahya ka dhigateen eed ku baqanaysaan eed baahidooda baahidiinna u sheeganaysaan eed baryaysaan eed tala saaranaysaan baa ilaahayna leeyahay dhagaysta bashariyadda caalamkao dhan ayuu ilaahay la hadlayaa qur-aanku waa kalaamka ilaahay qur-aanku waa bayaanka ilaahay bayaanka ilaahay basharow dhagayso waxli waxa ilaahay ka sokeeya eed ilaahya moodaysaan eed caabudaysaan waa xibaal alcankabuut oo aqalka caarado kale weeyaan aqalka caaradu dabaylna kama celiyo roobna kama celiyo isha cadowgana kama celiyo waa la arkaa iyadoo dhex fadhida yani waxa ilaahay khayrkii lagu tacalluqsan yahay maanta ee la baryaayo ee laga baqanayo ee la tala saaranayo waa xuubka carada weyaan xuubka carada aqal la galo oo la dugsadana baa ilaahay yidhi waa aqalka ugu liita aqalkaas aqalka carada aqal la dego ugu liita baa ilaahay yidhi waalli waxa ilaahay ka soo haray oo dhan haddaad tala saarataan ood baridaan oo baahidiinna u sheegataan ood ka cabsataan ood ku baqataan waxaad ka dhigan tihiin xuub caaradad yidhi roob iyo dabayl iyo dhaxan iyo cadceed baan ka dugsanaynaa ma kaa celin ma kaa celin may kaa celin maayo kaama celinayo barwaaqada haddaad ku jirtana ilaahay ku shukri balaaye nasiiba hadday timaadana ha argagixine ilaahay bari cajaban liamri lmuumin ina amrahu kulluhu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmuumin in asaabathu daraa'u sabra fakana khayran lahu wain asaabathu saraa'u shakara fakana khayran lahu nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi ninka muuminka arrinkiisoo dhan waa arrin la yaabla weeyaan arrin kasta oo qofka muuminka la soo darsaa muuminku khayrunbuu ka dheefaa muuminka unbaana arrimaha iska leh waa sidii nebi allahu noo sheeg qofka muuminka iimaan kale hadday dhibaata ay ku dhacdaan u adkaystaa u sabraa ajar iyo khayr baa loo qorayaa hadday barwaaqa iyo badhaaro uu la kulmana uu shukriyaa iyadana baa loo qoraa muminku si walba waa macaash si walba waa macaash hadduu bukoodana uu macaashi hadduu gaajooda uu macaashi hadduu abaari ku dhacdo uu ka macaashi hadday colaade la soo daristo uu ka macaashi haddii amni ilaahay siiyo uu ka macaashi haddii caafimaad la siiyo uu ka macaashi haddii caafimaadka laga naaquso uu ka macaashi hadday ubadku hagaagaan uu ka macaashi hadday ubadku ka badnaadaanna uu sabriyo uu ka macaashi male qofka muminku noloshiisa khasaare hadduu safar yahay qofka muuminku iyo hadduu xanuunsado buu rasuulku yidhi malaa'igtaa ilaahay ku yidhaahdaa addoonkayga markuu muqiimka ahaa iyo markuu caafimaad ka qabay camalkii uu qaban jiray waxbaha ka naqusina u qura ilaahay malaa'igta ku yidhahdaa marka ma khasaara may macaash ma argagaxo qofka muslimka macaad binu jabal radia allaahu canhu waxa uu ku dhintay fii taacuuni camwaas fii khilaafati cumar bn khaaab radia allaahu canhu isaga iyo abaa cubayde cumar wuxuu isku dayey inuu xanuunkaa taacuunka ka badbaadiyo waayo garab bay u haayeen waxay idhahdeen may meeshaa daacuunku ku dhacay ka bixi mayno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi meelaad joogtaan hadduu xanuunkaasi uu ku dhaca buu nebigu yidhi ha ka bixina meelaad u socotaan haddaad maqashaan xanuunkaabaa ka jirana ha gelina buu rasuulku yidhi darka kama baxaya buu meeluu xanuunkaa daacuunku uu ka dhacay buu nebigu yidhi haddaad joogtaan ha ka bixina waayo haddaad ka baxdo oo ilaahay kaa badbaadiyo laga yaabaa inaad tidhaahdid bixiddaa ka soo baxay baa ku badbaaday ama maaragtaane xanuunkan adiga ku hayayna laga yaabaa ummad kale inuu gaadho xikmaddaa nebigu u yidhi halkiina joogoo qadarka ilaahay aamina qadarka ilaahay maa laga farxi karaa may lagama farxo fadhiisiya dee fadhiisiya soo dhow halkan fadhiiso halkan fadhiiso bas ku saliya rasuulka mucaad binu jabal radia allaahu canhu markaa khudbadii buu fuulay jumcada inankiisii cabdiraxmaanna taacuunka ku dhaco uu jiifa waa sakaraad markaasuu khudbadii markuu khudbadaynayey ayuu yidhi alaa inahaa raxmatu min rabbikum wa dacwatu nabiyikum wa qabdatu saalixiina min qablikum allaahuma adkhil allaahuma adkhil ala mucaadin nasiiban min raxmatika buu ku duceeyey dadkii muslimiintii buu tarqiibiyey ha argagixina buu yihi ha argagixina xanuunkan daacuunku waa raxmad ilaahay xagga rabbigiini niiga timiday weeyaan waman maata fi taacuuni fa huwa shahiid buu nebigu yidhi ninka taacuunka ku dhinta waa shahiid buu rasuulku yidhi markaasuu yidhi mucaad bnu jabal xanuunkani waa raxmad rabbigiin xaggiisa ka ahaatay weeyaan waa ducadii nebigiina moxamed calayhi salaatu wasalaam waa qabashadii dadkii saalixiinta inaga horreeyay markuu ilaahay adduunyada uu rabo inuu ka qabto xanuunkaasu u keenaa iyagoo sariirahooga dul jiifa ilaahay shahaado u qadaraa markaasuu ducaysto wuxuu yidhi ilaahu raxmadan ala mucaad mucaad binu jabal reerkiisa ilaahu raxmadan soo geli buu yidhi khudbadii markuu ka dhaadhacay uu salaadii dadka tujiyey inankiisa cabdiraxmaan buu markaa u tegay oo sankaraada markaasuu u tegay isagoo naftu ay ka sii baxayso cabdiraxmaan wuxuu yidhi dhegayso yaa aabati buu yidhi aabbo alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin xaqu xagga rabbigaabuu ah ka ahaadee kuwa ilaahay amarkiisa ka shikisan ha noqon buu ka yidhi mucaad binu jabalna wuxuu yidhi satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin kanina aayaddan uu isku akhrinayaa kana aabihii buu aayaddan ku akhrinayaa cabdiraxmaan ayaa dhintay maalmo kadibna aabihii mucaad binu jabal baa ka daba tegey muminku dhimashada muu ka baqaa or muu ka baqaa kama baqo muminku ilaahay kayrkii kama baqo muminku keliya wuxuu ka baqaa muminku macsiyaduu ka baqaa lanna macsiyadda ilaahay caradiisii baa ku dhex jirta saxaabadu kamay baqayn xanuun makhluuqna kamay baqayn cadowna kamay baqayn gaajona kamay baqayn faqriya faaqana kamay baqayn abaarna kamay baqayn waxa keliya ka baqayeen waa macsiyo macsiyay ka baqayeen nin saxaabiya ayaa wakhta dahiira magaalada maka magaalada madiine xilli dahiiro dhulku kulul yahay ayuu magaaladii soo dhex maro inan yar oo qurux badan buu arko markaasuu qabsa uu iska dhudhunkaday wax kale kumuu samaynin markuu uu ka dhaqaaquu sii daayayna uu seexan waayo ninkii dembiga wuu sameeye waa dhunkasho keliya markaabuu u yimid rasuulki yaa rasuul allah iman yar baan dariiqa ku qabto waa dhundhunkaday wax kalena kumaa samayna allah igu oge ee xajka aniga hallay mariyo markaabuu nebigu aamusay ila shareecaddu markaa kaamil maahayn kolba in baad shareecadda soo dhegaysay kolba inta ummaddu ay iimaankaygu ziyaado ayaa axkaamtii shareecadduna ay soo degaysay markaasuu nebigu aamusay wuxuu yidhi fadhi waa sugaynaa xukunka ilaahaye markaasaa ilaahay soo dejiya aayaddan qur-aanka wa aqimi asalaata tarafay annahaar wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikraa lildaakiriin salaadda shanta waqti ooga baa ilaahay yidhi gafafka yaree inaga dhexdhacay khayrkaa aad samayseen ee salawaadka aad ka helaysaan salaadaha khayrka aad ka helaysaan baa ilaahay ku kaxaya oo ku masaxaaya marka abuu saxaabigii baa yidhi ali haada yaa rasuul allah markaasuu nebigu war ninkii aawey hebel hebel waa kan aaddii buu nebigu markaa baruu ku akhriyey ali haada aadani maalin keliya ii soo degtay markaasuu yidhi may ummadeedoo dhan baa aad u soo degtay buu rasuulku yidhi dembigay ka baqayeen asxaabta inagu maanta dadka zamankan jooga afcaashii ilaahay ka xaraysiinaysay ka baqi mayno laakiin waxaan ka baqaynaa xanuun yar oo harga baa laga baqayaa caalamkao dhan maanta hargab buu ka baqaya hargab macaasidii baa meel walba taalla dulmigii zinadii fujuurkii fisqigii gaalnimadii fasaadkiibaa adduunkaoo dhan maanta saameeyey la odhan maayo cadho ilaahay baa soo socotee oo la qayli maayo la dhawaaqi maayo la ooyi maaye bal waxaa laga baqayaa xanuunkaa yar baa adduunkao dhan gaadhaye aqalladiina isku xidha oo mamoodku ma aqal buu kugu dayn aynamaa takuunuu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada meeshaad doontaba ku jir mawdku isagaa kuu soo galayaba kaama hadhayaba lagama baxsado nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam oo habeen habeenada ka mid ah aqalgiisa dhex jooga ayuu arkay nin daaradda dhex socda markaasuu yidhi war aqalka xageed ka soo gashay wuxuu de waa ninga soo galay dhex jooga yaa kuwa idmay wuxuu idhi malaha ima garanaysa isku kaysheeg sheeg boqorradu aqallada ay samaysteen ee ciidamadu ay dhigteen ka bilaa fasaxa ku soo galaan ahay buu yidhi anigu markaasuu h waan ku gartay buu yidhi waa malaka almowt nacam ma ziyaaradii igu timiday buu yidhi mise amar baad sidaa inaad nafta iga qabato maya amar baa sidaa oo saacaddii baa kaa dhammaatay weliba waxaa laysiiyey khiyaar sii nebiyada dhimashadoodu waa khiyaar weeyaan waa khiyaar khiyaar isaga siiyo nebi daa'uud hadduu doona adduunyada ka soo qaad hadduu doonana adduunyada u daaha iska jooge markaasuu yidhi masaasaa ahaa marka ulaanka ilaahay waan jecelahay nafta iga qaad buu ka yidhi ee kulanka ilaahay muuminku uu jecel yahay man axabba liqaa'a allahi kariha allaahu liqaa'ahu axabba allaahu liqaa'ahu waman kariha liqaa'a allah kariha allahu liqaa'ahu mu'minku ilaahay buu jecel yahay camalka ilaahay uu la hortegayay buu jecel yahay camalku aakhirada ku badbaadayay buu jecel yahay maadaamuu mu'minku ilaahayna kulankiisa uu jecel yahay camalkii aakhirada badbaadinayayna uu jecel yahay ilaahayna addoonka la kulankiisa hadhowtoola waa jecel yahay waa dhimanaysa ayaan lagugu cabsiin dhimashada waa u dhalatayba warma inaad noolaataa u dhalatay mise inaad dhimatay bandhigiina inaad dhintaan u dhisho gacanta taag khalaas limaada takhaaf limaada dadka dhimashada ka baqaya muslimka maaha la dooni maayo muslimku dhimasho ka baqo isku aragtimada habaa muslimka iyo gaalka ilmihiina yarashan jirka iyo kooda konton jirka isku aragti maaha shan jirkeenna haddaad ku tidhahdo ayaa ku abuuray waxaan kuran ilaahay bay abuuray shan jirkeenna haddaad ku tidhahdo ma dhiman mise waad noolaan waan dhimanayaa oo markaad dhimato xaggee tegaysaa aakhiraan tegayaa buu ku odhan soo sidaa nin konton jiran maalin dacwo siiye nin caddaana markaasuu yidhi waxaanaad ka hadlaysa ma fahmaya buu markaasaa idhi bal u soo gaabiyo waxaa idhi ayaa ku abuuray adiga wuxuu yidhi hooyaday baa dhashay buu ayaa dhalay markaasaa ku yidhi hooyadaan ayaa dhalay hooyadaan ayaa abuuray markaasuu yidhi hooyadayna habaruunbaa dhashay waa nin konton jira ah. warkiisii wuxuu dhaafi waayey ani habar baa i dhashay habartaana habar baa dhashay markaas ma dhiman mase waad noolaan markaasuu waan dhiman dhimashada kadib xaggee tegi ma garanay urmeelaan tagaayo aabbahayna iima sheegin hooyadayna iima sheegin jaamacadahana layguma dhigin buu hi mashada wax ka dambeeya konton jir kooga shan jirkeenna ka mustawo sarey hadday muslimiintu wax fahmayaan shan jirkeenna shan jirkeennu meeshuu ka yimid uu yaqaanaa meeshuu u socduu yaqaanaa allihii keenay buu yaqaanaa ujeedada loo keenay buu yaqaanaa waa haddiise jirkeennu u helo tarbiyo saxa marka adduunyadan ilaahay baa iska leh ilaahay baa le isagaa ka taliya isbeddelka ilaahay baa keena kii ilaahay ciseeyana cidma dullayn karto kii ilaahay hoosu u dhigana cidma kor u qaadi kari mayso kii ilaahay nolosha uu qadaro cidma dili karayso haddaad tidhaahdid makhluuq baa wax dilaayaa sifaatkii ilaahay lahaa ayaad makhluuq u nisbaysa almuxyi waa kuma almuxyi waa kuma almumiitu waa kuma alcaliim waa ayo alkhabiir waa ayo alsamiic waa kuma albasiir waa kuma ifaatka ilaahay baa le cid kale ha u sheegin ifaatka ilaahay u daa walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu bihaa sifaadkan sagaal iyo sagaashanka magaca ilaahay magac kasti macno cajiibu leeyahay macno cajiibu leeyahay maga magac walba macnuu ku fadhiya marka sifaadka ilaahay uu leeyahay makhluuq ha u nisbayn ka wax dilo waa ilaahay ka wax nooleeyo waa ilaahay ka arsaaqada bixiya waa ilaahay ka amniga keena waa ilaahay ka amniga markuu doono rafacana waa ilaahay meeshuu doonuu amni ka dhigayaa meeshuu doonana ilahay waxuu ka dhigaa cabsibu ku ridaa amarka isaga alle alam tara kayfa facala rabuka bicaad irama dati alcimaad alatii lam yukhlaq miluha fi lbilaad saddex boqol oo sano ayuu yidhi waxaa samaynayaa jannadii adduunyada saddex boqol oo sanaa la dhisaya la yidhi magaaladaas nebi huud baa uga warramay maaragtaanay jannada jannada jannada jannada markaasuu yidhi anaa jannadii adduunyada ku samayn waxaa la yidhi boqol iyo labaatan kun oo muhandis magaalada boqol iyo labaatan kun oo injineer ay ka shaqaynayso imisaa shaqaalo ka hoos shaqaynaya boqol iyo labaatan kun oo injineer qusuur qasriba qasrigu ka qurux badnaa adduunyada ayaa laga dhisay markaasuu yihi jannadu maxay leedahay basaatiin geedba geedka adduunyada uu ka midha macaan yahay ku beera buu yidhi waa lagu beeray waddooyinkii sameeya gabadhba gabadhay adduunyada ka qurux badan tahayna soo qaado ku riday buu yidhi waxu raacayntii bal bini aadamka kibirkiisa eeg irama dati alcimaad allatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad qur-aanka ilaahay ku sheegay waxaa la yidhi qusuurtii waa kaa buuhi qusuurtii waan dhisay basaatiintii waa anigaa sameeyey buu yidhi xooral waa anigaa keenay buuhi dumarkii adduunyada ugu qurux badnaa waxaa la yidhi gabadhu dabaq intay madaxa ku qaada baa la yidhi faaruqa ayay geedaha la hoos maraysay ayadoo gacanteeda midhaha ku soo goyn ayaa timirta iyo midhaha bislaaday dabaqa dusheeday ku hoobanayeen baa layidhi saddex boqol oo sanana magaalada waa la dhisaayey markii la yidhi boqorkii loo la layidhi muftaaxa kaale naga taqabal muftaaxa naga qaad waan dhammaynaa jannadii waan ku dhammaystirnee ilaahay jalla wacalaa uu eegayaa malakalmood waxaa amar lagu siiyey lugtaa midig markuu jannada uu sheeganayo uu la galo ta bidix intuusan la gelin nafta ka soo qabaa lagu yidhi haadaa huwa albashar bini aadamka waa ka qadarkiisu lugtii midig markuu sidaa u geliyey ayaa ruuxda laga qaada gebigiisiiba jannadii adduunka uu ku sameeyeyna dabayl ilaahay intuu soo qaaduu ku qariyo gebigeygiiba waa halka rubc baa la yidhahdaa waaba la qariyeyba magaaladii dhannayd warkoonkan ilaahay baa ka taliya isbedel haddaad aragto xanuun baa isbedel keenay ha odhan yaa keenay ilaahay baa isbedel keenay xanuun baa wax dila ha odhan haddaad muslim tahay ka xisho waa inaad tiraada amarka ilahay buu qofku u dhintaa amarku u dhintaa saacaddaada hadday dhammaato waa dhiman waad ka tegi adduunka meelna ilaahay wuxuu ka dhigaa nabad meelna ilaahay cabsi buu ku ridaa shardi maaha in aafadu adduunyado dhan ay gaadho may nebiyullaahi ibraahim calayhi asalaam dabkii loo shiday isagoo arkaya ayuu nebi ibraahim uu yidhi may waxba ani dabkana iga qaadi maayo ilaahay baan haystaa nafaa facaaliyat almakhluuq ibraahim calayhi asalaam wuxuu diiday uu masaxay inuu makhluuqu awood uu leeyahay keligii wax ku samayn karo waxna ku bedeli karo xataa jibriil oo gargaar u yimid buu yihi may yaa ibraahim yaa jibriil may maanta adiga may rabbigayse maanta kama maarmay isagaan u baahnahay buu yidhi dabkii bay ku tuureen ilaahay janna uga dhigay ugama dhigin dee muu gubaa markaa dabku ila bini aadanka ishiisu waxay leedahay dabku waxbuu gubaa laakiin nebi ibraahim yaqiintiisu waxay leedahay may dabkan inuu aniga i gubo amar buu u baahan yahay meesha amarku ka imanayaan anigu cilaaqalo leehay bas gaaladu ma soo dhowaan karaan laakiin ibraahim calayhi salaam dabka dhexdeedu iskaga dhex jiraa asbaab anajaa ilaahay baa kuu doonuu ilaahay nabadgelin kuu doonuu ilaahay halaagi kuu doonuu ilaahay cizayn kuu doonuu ilaahay dullayn kuu doonuu ilaahay qani ka dhigi kuu doonuu ilaahay faqiir ka dhigi kuu doonuu ilaahay hadayni kuu doonuu ilaahay hallayn qul illaahumma maalika almulk maalika almulk waayo weeyaan allah weeyaan allah allah mar walba isagaa adduunyada ka taliya tuuti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka minman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa nidaamkii caalamka oo dhan baa isbedelay maanta caalamka laa daa'iraha tataxarak walaa diyaaradaa dhaqaaqaaya walaa eraboorradii baa shaqaynaya walaa maraakiibtii baa shaqaynaysa walaa magaalooyinka caasimadii baa shaqaynaya caalamka o dhan u istaagay aqalkaaga nin walba fadhi baa lagu yidhi yaa ku yidhi yaa ku yidhi ilaahay baa ku yidhi ilaahay waxaa soo socdaa ka weyn ogow waxaa lagu tusinaya waxaa dambeeyaa ka weyn waxaa dambeeyuu nebi maxamed uu inoo sheegay haddaan caqligeennu shaqaynayo oo qalbigeennu shaqaynayo oon cibran ku qaadanayno aayaadkan aan arkayna maanta waxaa soo socda ee adduunyada imani doonaa kaweyn waxaasoo dhan marka koonkan ilaahay ku baro qudradda ilaahay ka dhex baro qudraddii shaqaynaysa mid dheeriya mid gaaban mid <laughs> mid aad u gaaban buu midku yidhi aayad baa tahy markaas ila anu aayad baan ha adba aayad dheer baa tahy <laughs> bu dadku moogtaha wax cajiibay la yaabaan qof gaaban buu arkay way la yaabeen kii gaabnaabayd maxaad iga eegaysaan dee aayad baa tahay oo inankuba aayad baa tiida war maalintu waa aayad oo dabayluhu waa aayad oo badda halkaa la joojiye waa aayad oo roobka dacaya waa aayad oo noloshiiyo dhimashadu waa aayad oo farxad murugtu waa aayad oo amnigiiyo cabsidu waa aayad isbeddelka caalamka allah baa keena cid kale ma keento yaanan iimaankaagiiyo qalbigaaga lagaa leexin ilaahay waa caliim waxa maanta adduunyada ka jira isaga uunbaa og waa khabiir weeyaan waxaa imani doonee soo socdana isaga mooyaane cid kalama taqaano waa caliimun khabiir waa basiiru waa samiicun basiir waxa adduunka jooga isagaa arkaaya isagaa maqlaaya hadday makhluuqu meel iskugu soo baxaan oo ilaahay ay baryaan oo baryadooda baahidooda ilaahay u sheegtaan hadalna hadalka kale ilaahay ka dhex gali maayo bal u fiirsa samciga ilaahay low qaamuu fii saciidin waaxidin fasa'aluunii faacطaytu kula insaanin mas'alatahu ma naqasa dalika mima cindii ila kamaa yanqusu almikhyadu idaa udkhila albaxr bura ilahay xadiis alquds hadday meel bannaana iskugu soo wada baxaan oo oy bannaanniisa soo taagaan bani aadamkao dhan oo mid walba ilaahay ay weydiistaan waxay doonayaan jiniya insiya makhluuq hadday isku yimaadaan oo ilaahay ay baryaan marka horrayse waxaad ogaataa hadal hadalka kale ilaahay ka dhexgali kari maayo mid walba uu maqlayaa haddaan mid walba baahidiisa intoon maqalno oon baryadiisa intoon maqlo aan baahidiisa u daboolabaa ilaahay yidhi oo waxay doonayaan aan wada siiyana khasaa'intayda khayrka ku jira isma dhimaya baa ilaahay yidhi sida irbad bad la geliyo waxba uga dhimaya makhluuqoo dhan hadday isku yimaadaan oo baahidooda ilaahay u sheegtaan oo jannada ilaahay weydiistaan oo ilaahay waxay doonayaan ay weydiistaan waxay doonayaan haddaan wada siya baa ilaahay yidhi khasaa'intayda khayrka ku jira isdhimi maayo sidao irbad bad la geliyo waxba uga dhimaya ha argagixin ilaahay baad haysataa ducaad haysataa duco qur'aan baad haysataa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mucjizadii nebiga ilaahay uu siiyey nebigu lama tegin oo ma qaadan bal nebigu ummaddiisu uga tegay mucjizadii waa qur muuse calayhi salaam mucjisaadkiisii way raaceen ciisa bnu maryam calayhi salaam mucjisaadkiisii way raaceen ibraahim calayhi salaam mucjisaadkiisii way raaceen laakiin nebi maxamed mucjisadii loo soo dhiibay armuu qaadeen mise uu ka tegey oo nooga tegay waa qur-aanka limaada tajzac maxaad la argagixi marka jibriil calayhi salaam isagoo og fadhiya buu nebigu samada ka maqlay shanqadh yaa jibriil waa maxay shanqadha horm horuman maqale markaasuu albaab samadu ay leedahay maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin malag baa ka soo daadegay yaa jibriil yaa muxamed malagana maanta horteed arada muusan iman malagii baa nebiga salaamay abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur baan kuu sidaa oo ilaahay adiga ku siiyey adiga hortaana nebi la siiyey ma jirto labadaa nuuri waa maxay waa suuradda faatixada iyo khawaatimi suurati albaqara xaraf ka mida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunyo iyo khayr aakhiro ilaa ilaahay ducada waa kaa aqbalabaa nabiga lagu yidhi suuratu faatixa iyo khawaatimi suurati albaqara xaraf ka mida ilaahay kuma beridid khayr adduunyo iyo khayr aakhiro ilaahay kuma weydiisatid ilaa ducada waa laga aqbalaya ibraahim aladham raxmatullaahi calayh isagoo doon la socda doon uu seexday markaa ayaa dadkii ninkii doonta waday baa dadkii ku yidhi dabaylihii baa yimid oo doon dabayshii baa kacday oo baddii way kacday marka doonta maamulkeygii gacantayda aniga way ka baxdee nin walow sidaad ku badbaadi aday kuu taallaa buu yidhi dadkii doonta la socdee ducafada ahaa way argagaxeen marka way argagaxeen dumarkii ubadkii ducafadii dabaal ma yaqaanaa meesha la mari waa badweyn weeyaan nin barka sheekh ibraahim aladham yaqaanay baa kiciyo yidhi yaa sheekh alaa taraa maa naxnu fiihi maad arkayn dadku waxaad yaqiinsan halaagsamayaan dadka ilaahay u bari hal markeli cimaamaddii intuu iska qadu samada eegay yaa rabbi araytanaa qudratka fa arinaa cafwaka buu yidhi yaa rabbi qudraddaadiina tuste cafiskaagina na tus buu yidhi addoommahaagimana isagaa ya cafi labadaa kalmadoo buu yidhi bas dabayshii ilaahay waa joojiyey doontii ninkii naaquudigii gacantiisa xarkay ku soo noqdeen nidaamkii oo dhan baa ilaahay bedelay mar keliya markaasuu isaguna goyisii qaado iska seexday halkiisii yaa rabbi qudradaadii aragne cafiskaagana dee natus buu yidhi addoommahagi baa nahe caamilnaa bima anta ahluhu walaa tucaamilna bimaa naxnu ahluhu war sida dadku maanta ay yihiin haddii ilaahay nagula tacaamuli lahaa adduunka inaan joogna maanta xaq uma yeelaneen daqiiqad laakiin waxaa ku joognaa ilaahay cafiskiisa ilaahay dulqaadkiisa ilaahay raxmaddiisa ilaahay karamkiisa ilaahay fadligiisa ku soconnaa maanta inagu ilaaha kariimka ee raxmaanka ee raxiimka ee haddii mu'minku qalbi khaashica hadduu ilaahay ka baryo hadduu ilaahay ku baryo ilahay ducadiisa waa aqbala daawe aawe dadkii ducadooda ilaahay aqbalaya maanta caalamka hum magaalada madiina valcon baa ku qarxay valcon buur dhan baa dab ka soo baxay khilaafadii cumar bn khadaab dhan u socda cumar meel kale ma tegin masjid buu soo galay mashgalada hadday timaaddo saxaabadu masjidkay gelayeen nebigay ka barteen kaana idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo meel kale nebigu uma argagaxayn salaaduu nebigu geli jiray markiiba halkuu geli jiray caaisha radia allahu canha waxay tidhi hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo meeshuu ku tukanaya buu nabigu markaaba istaagi jiray salaadu buu geli jiray yaarayta maanta hadday muslimiintu mashaakil ka yare caalamka maanta laga sheeg sheegaya basiidka hadday salaada tukan lahaayeen oo masaajidda camiri lahaayeen oo qur-aanka akhrisan lahaayeen oo sadaqada bixin lahaayeen oo ilaahay baryi lahaayeen oo ay toobad keeni lahaayeen oo gaaladana ku odhan lahaayeen soo islaama waad nabadgalaysaane mashkiladda caalamka taala ilaahay waa xallin lahaa mar keliya inii la ahamu biahli اlardi cadaaban faida nadartu ilaa cumaari buyuuti wاlmutaxabiina fiya wاlmustakfiriina biاlasxaab saraftu cadaabii canhum waxaan ku hamiyey baa ilaahay yidhi khalqiga arlada jooga inaan cadaabaan ku dejiyo saddex markaan arka baa ilaahay yidhi kuwa masaajideeda camiraya kuwa aniga dartee isku jecel kuwa habeenkii saacadaha dambe intay kacaan dambidhaafka ay weydiisanayaan saddexdaa markaan arka baa ilaahay yidhi cadaabkii adduunyada waa ka celiyey baa ilaahay yidhi masaajidkaa lagu soo ordaa masaajidku nebigu geli jiray markay dhibaata la soo daristo musallihiisuu tegi jiray halkuu ku sumaysan jiray cumar binu khadaab masjiidkuu soo galay ayuu doondoonayaa tamiim addaari buu raadinayaa tamiim addaari radia allahu canhu arda cumar waxa uu raadinayaa raggii nebi maxamed uu tarbiyadeeyey raggii ilaahay xidhiirka la lahaa buu raadinayaa qum yaa tamiim kac xaggee taga qum ila annaar valka buur dhan buu dab ka soo baxaye oradoo dabka ummadda ka celi buu ka yidhi harga maaha buur dhan baa intay sidaa u qaraxda dabkusaa uga socda dabkaa celi orado yaa amiira almu'miniin man ana man ana anugu ayaan ahay buu ma ana waman ana markaasuu cumar yidhi laysa man yaraa kaman lam yara ninka wax arkaya iyo iyo idinkaan wax arkayn may siman yihiin may oradoo soco buu ka yidhi amarka qaado meel kale tamiima tegina maradiisii intuu qaado dabkii sidaa u celiyo dabkii waa valon maxaa tirada burkaan ya volkaan ama burkaan gacan cimaamadiisii buu ku celiya cimaamadiisii saas iska soo noqday ilaa maskiidkii rasuulka innaguna maanta xal waxay ka raadinayaan muslimiintu sida gaaladu samaysay samaynayaan hayse salaamina hayse ziyaaranina siday iyaku xalka u raadinayaan ha u raadin adigu adugu muslim baa tahay isku caqiida ma nihinba maba nihinba isku aragti shan jirkeenna iyo konton jirkeennaa kala sarreeya waanigii idiin sheegay qisadii shanjirkeenna ayaa kood shanjirkooga ka mustawa sarreeya xagga iimaanka iyo caqiidada maxaa dhow xalku innaku waxa uu noo sheegayaa in dadku ilaahay u soo yaacaan fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin fafiruu xaggee loo ordi marka xagga ilaahay usoo orda xagga masaajiidda usoo orda xagga qur-aanka u soo orda xagga ducada usoo orda xagga diinta usoo orda toobadda usoo soo noqda ilaahay u soo noqda ilaahay u toobadkeena macaasida ka soo dhex baxa tafiruu ila allah firaar firaar waa maxay waa ninka cadow eryanaya siduu u ordoo kale usoo soo orda weeyaan nin baratamaya sharab lacag loo dhigo lahi ninka soo badiya lacag buu qaadan iyo ninka libaaxerinaya naflacaaridka ma isku orodbaa midkii orod badan labada balsheeg ninka baratamaya iyo ninka libaaxeryanayo ilaahay wuxuu idhi fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin wax kale lagu badbaadayaa maanta caalamka ma jirto war iska daa muslimiintii gaaladii baa kule maanta meel loo ordaa ma jire xagga islaamka ha loo yaco gaaladii baa kule muslimiinay masaajida ka eedaama oo tukada oo noo duceeya oo ilaahayna barya oo la tukada gaaladii bay ku leeyiin madaxdoodii la tukada muslimiinta acmaal baa loo baahan yahay markaa in loo soo noqdo acmaal cumar bin khadaab tamiima daari buu kiciyey burkaankii ee soo baxay tamiima daari baa gacantiisa ku ceshay ducadoodaa la aqbalayay da ducadooda la aqbalay lahaayeen dad ilaahay u dhow lahaayeen kelmad keliya hadday ku hadla baryaan intaasaa ku fillayd ducadooda dhanba ducadii ambiyada qur-aanka ku taalla rabbi inii masaniya duru wa anta arxamu araaximiin ducadaas noloshii nebi ayuub beesaa u badishay min taxat ilaa fooq ciyaalkiisii baa ilaahay u ceshay arsaaqadii baa loo soo ceshay caafimaadkii baa loo soo ceshay noloshiisiibuu mar labaad bilaacay rabbi innii masaniya duru wa anta arxamu araaximiin dacwaadkii ambiyadu ay ku ducaysteen ayaa qur-aanka maanta noogu taalla laakiin hawa yaqiintii iyo kalsoonnidii nin xerow ah nin sheekhu markaa darsi ka marsan jiray baa la yidhi ma nin sheega qisada soo iska daaya ninkan waa ummi mana akriya mana qoro laakiin waa saamic fiican oo sheekhu dhegta ka dhegaysta maalin maalma ninkani cilladuu leeyahay waxaa ka mid a baa la yidhi carab jabaquu leeyahay muxuu leeyahay yaa xayu ya sheekhii baa yidhi ismullahi alacdamka anu waxaan u malayn buu yidhi inay tahay yaa xayu yaa xayu yaa qayuub adeero kaamera lama ogola dee meeshan ininkuna waa iska daawanaysaan war meesha ruwaayad maaha waa masaajid ya sheekh dhegaysta hadalkan yaa xayu yaa xayu yaa qayuum qur-aankana way ku taallaa waana ducaadii nabigeennu ku ducaystay fii khaswati bader yaa xayu yaa qayuum biraxmatika nastakiif habeenkii oo dhan bal maxrakadii dagaalku markuu socday nebigu sujuud saajid buu ahaa ducadaas ku celcelinaayay marka ninkani ummigu buu ka maqlay kelmaddan ninkan waa ummi laakiin carabjabo kuu leeyahay yaa xayu yaa qayuum ma karo wuxuu yidhaahdaa baa la yidhi yaa xaddu yaa qaduum wuxuu yidhahdaa yaa xaddu yaa qaduum yaa xaddu yaa qaduum yaa xaddu yaa qaduum wallahi sheekh maanta cashar cajiibaan ka soo faa'iiday buu yidhi meesha uu ninkani darsiga uu sheekha uu ka dhagaysto iyo meesha uu ka yimaado waxaa u dhexeeya tog baa socda tog biyaa markaa daa'iman qori yar ama doon yar waxbuu kusoo tallaabaa baa la yidhi markaasuu kelmadii buu yaqiin u qaatay uu yimiday qorigii ma dodoonin maanta qorigiiuu iska tuuray doontu yaray yaa xadu yaa qaduum uu tallaabsadaa mar keliga uu soo tallaabsadaa wallaahi buu ihi sheekha cilmiga ilaahay iga siiyey waa inaan maanta marti qaadaa isagii xertiisaba waxaa la yidhi neef geelu uu qalay baa la yidhi sheekhow he khayr allah ku siiyo hay allah ku siiyo maanta adiga i xertugahee qadada maanta anaad igu qoran tihiin waxaan kaa faa'iiday ilahan baa qiyaasi kare marxab siduu u soo waday uu u soo waday baa laydhi waxay yimaadeen webigii dusheedii markaabuu sheekhii baa yidhi dee doontii caawayo markaasuu yihi doon ah yasub buu yidhi yaa xadu yaa qadum xaggaa buu u tallaabay markaa buu hi macali soo socohe markaasuu sheekii baa yaabay eh. markaa noo soo noqo bal horta adigu markaa wuu usoo noqday baa la markaase xertii baa la bal eh, mid ka midaa yidhi macalin malaha sidan isaguu leeyahayba ayaa maqbuula ah. <laughs> yaa xaddu yaa qaduun marka sheekii baa yidhi war may lafdigu waa sidii annaku aan u leenahay weeyaane sida isagu u leeyahay maahaina ninkan carabjabaquu leeyahe laakiin ninkani maqaam buu gaadhay buui muxuu gaadhay misaalkeennu maanta ninka waa ducooyinkii nebiyadu ku ducaystay qur-aanka ma ku taalla mise kuma taallo ma ku taalla ducooyinkii nebi maxamed uu ku ducaystay ma inoogu taalla axaadiista mise kuma taallo laakiin aawa yaqiintii maanta jamaacadadan bakistaaniinta waxay yidhahdaan markay bayaanaadka jeedinayaan ba isaabera yaqiinka mzorhe bay yidhahdaan walaalayaal bay idhahdaan halka maanta ummaddu ay ka dhaawacan tahay waa yaqiin mashaakilka caalamka yaallana waxaa ka badbaadaya maanta nin ilaahay ku xidhan bas waar xataa dajaal dajaal buu nebigu sheegay inuu imanayo saxaabada nebigu dajaal wuxuu uga digay si waxa ay moodeen inuu berri soo baxayo mulkiga dajaal uu la iman doona caalamka ninka fashilin doona waa nin iimaan loo yaqiin la weeyaan markuu madiinad madiinatan munawara markuu dajaal duleedkeegasa soo taago makiya madiina dajaal ma galaayo inaguna maanta bakteriya galaysay maanta muslimiintu leeyihiin bakteriya ma galaysa makiya madiina makiya madiina dajaal baana gelin daa wax kale inay galaan dajaal baa laga ilaaliyey oo malaa'ig baa ka ilaalinaysa oo acmaashii nebi maxamed baa yaa ilaahay aqbalay dajaal markuu magaalada madiine yimaado dadka adduunka o dhan baa la socdo raacsan uu ka soo dhaadhiciyay inuu rabbi yahay isagu rabbi nin mu'mina oo iimaanoo ilaahay ku xidhan baa usoo soo baxaya oo ku odhan doona aduu rabbi ma tihide masiixu dajaal baa tahay adigu masiix baa tahay nebi maxamed baa noo kaa sheegay markaa buu dajaal leeyahay may anu rabbi baan ahay rumee may kuma rumaynayo masiix baa tahay oo nebi maxamed baa noo kaa sheegay kaafir baa tahay ummadda ha baadiyeyn markaasuu minshaar intuu qaata baa la yidhi dajaal ayuu ninkaa laba u kala dillaacinayaa buu rasuulku yidhi markuu laba u kala dhaco odhanayaa idankayga iskugu noqo markaabuu isku soo kaciyo isku soo noqonayaa markaasuu leeyahay waa anigaa ku dilee ku soo nooleeye i markaasuu leeyahay mayi inaad dajaalkii dhabta dhabtacaa ah tahay kalsooni baa iga kaa siyaaday buu leeyahay bal mar labaad waa kaas idil haddaad nin tahay buu haddaad rabbi tahay bal mar labaad idil waa kaas waayo nabigaa sheegoo yidhi mar labaad ma dili karaya buu rasuulku yihi ninkaas halkaabuu dajaal mulkigiisu ku fashilmaya haddii haddeetooda wixii dad raacay oo dhan baa odhanaya dee dil ma dili karaayo dee waxaa tahay ma jira nagtaga baan odhan wadiga <laughs> dili kari waaye markaasuu muminkii leeyahay wari rumaysta yaa muslimiin toobadkeena quraxni waa dajaal bal waa kaas adiga haydilo mar labaad ma dili karayo mana taaban karaya hadeetole khalaas war mashaakilka caalamka yaalla wuxuu dooni ha noqdo waxaa lagaga badbaadi karaa waa ilaahay macrifadiisa waa ilaahay oo loo soo noqdo waa ilaahay oo loo toobad keeno waa diinteennan macaan oon qabsanno oon ku dhaqanno oon ku camal falno hadday muslimiintu diintooda qaataan yaa bunayarka macnaa walaa takun maca alkaafiriin halaagii zamkii nebi nuux adduunyada ka dhacay ayaa ka badbaaday dadkii muminiintaee doonta raacay bas war islaamnimadu waa doon doontii badbaadada weyaan diinta islaamka weliba siiba dacwadda haddaan dadka khayrka ugu yeedhno oon xumaha ka reebno oon mas-uuliyadda diinada ilaahayna saaray aan u kacnoon xaqayga iska gudno balaayada adduunyada ka dhacaysa ilaahay noo keeni maayo falamaa nasuu maa dukiruu bihi maxaa ku xiga anjayna aladiina yanhawna can isuu waa maxay xanuunkanaad ka baqayso magaalo wada degan qur-aankaa ilaahay kaga warramaya ayaa qaybta dadka ku noolaana daayeer laga dhigayo khanaasiir qaybta dadka ku noolaana yihiin bani aadan caadi iska yihiin kuma sheegin qur-aanka ilaahay miya asxaabu sabt dembig bay sameeyeen dembigee kalluumaysiga dhaafa baa lagu yihi maalinta sabtida oo cibaadaysta maalintii sabtida laga yidhi cibaadaysta oo badda ha tegina lagu yidhi ayaa ilaahay ilaahay waa ibtilayaa dadka laanna adduunku waa daar alikhtibaar weeyaan waxaana dunyada ka dhacaya waa imtixaan dadka diintoodaa la eegayaa iimaankoogaa la eegayaa halka islaamnimadu ka taagan tahay baa la eegayaa xaggay u yaacaan waa xaggee baa la eegayaa xagguu muuminku u ordayaa baa la eegayaa jamaacatu sabtina waa la imtixaamay toddobada maalmood lix maalmood kalluunkii badda waa laga kaxeeyey amarkuu ku socda waana amarkuu ku socda amar ilaahay maalintii sabtida laga xaramayna ilaahay wuxuu yidhi soo bax ha ku arkaan be wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu kalluunkaa soo baxbaxaaya saas u eeg war maalintii sabtidii kalluunkii waa kanu bannaan ku yaalla maxaan samaynaa qola waxay tidhi annagu ka joogi kari mayne waa inaan la soo baxnaa xeelad baan samaynaynaa ilaahay maa la xeeladay karaa ilaahay wuu daawanayaa bini aadanka wuu dul qaadanayaa laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo ilaahay addoonka ilaahay dadka maanta adduunyada jooga waxay ku hadlayaan nuunan maqlayn bay kula tahay waxay sheeganayaan waxay isku nisbaynayaan awooday sheeganayaan muu ilaahay maqlayn muuna arkay uu arkaya uu maqlaya laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo qolo ilaahay baan xeelanaynaynaa bay yidhaahdeen oo kalluunkii badda hai shabakii bay ku daysteen sabtida ha noo galo axaddana waan la soo baxaynaa qolana waxay yidhaahdeen annagu maalintaa baddana tegi mayno dadkaana munkarka ka reebi mayno macaabiddaa fadhiyaynaa waan iska cibaadaysanaynaa kanaaistaa fadhiyaynaa waan cibaadaysanaynaa qola waxay yidhaahdeen may ilaahay baa la caasinayaa cadhada cadhada ilaahay baa imanaysa hadday cadhadu timaadana wayna wada wayna wada saamayn marka iyaku dacwad bay bilaabeen jamacaddii saddexaad dacwad bay u kaceen dadkay wanaagga fareen xubihii bay ka reebeen waxay yidhahdeen warsan ilaahay ma ogolo cadhaa iman doonta cadhada hadday timaaddo way nagu wada dhiciye ilaahayna u soo noqda war toobadkeenna war waxani waa imtixaan war wax risiqa ilaahay baa bixiya war kalluunka badda ilaahay baa geliyey maanta ilaahay baa keenay lixda maalmooda ilaahay baa ka dheeraynaya waa layna eegayaa ha sabirno han adkaysanno masaajidana han camirno ilaahay han barinno xaaladda ilaahay baa bedeli doona xaaladdan waa ka bixi doonaa way ku dhawaaqeen way ka dhaga furaysteen ma maqlayna bay idhahdeen qoladii cibaadada u hadhay kuwii dadka xumaha ka reebayay weliba ayakuna ay sii sii xaqireen oy ku yidhaahdeen qaaluu lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbihim walacallahum yattaquun maxaad u dhex socotaan maxaa wax ugu sheeg sheegaysaa kuwan halaagoog iyagaa gacmooga ku doontee diinta way yaqaanaan waxaan inay macsiyataha way garanayaan ma inay diin garanayn baad moodaysaa maxaa u sheegaysaa markaasay idhahdeen annaku khayrka ummadda waxaan uga dhex soconnaa munkarkana uga reebaynaa waa laba shay weeyaan dadkani waa muslimiin asalkoogii inay waantoomaan baa laga yaabaa inay ilaahay u soo noqdaan baa laga yaabaa annakana qiyaamaha cudurdaar bay noo noqona waxaan odhanaynaa ilaahayow annaku ummadda dacwaddii waan gaadhsiin khayrka waan u sheegnay isberi yeeleen deedna faysaladii baa dhacday faysaladii markay dhacday ilaahay muxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay markay amarkii ilaahay ay diideen nasiixadii waanadii ay dhagaha ka furaysteen kuwii dadka xumaha ka reebayey aya kaa badbaadinay baa ilaahay dadkii dadka wanaagga ugu yeedhayey xumahana uga digayey kuwaasaa la yidhi iyaka horta la badbaadiyey baabu najaat albaabkii nabadgelyada loo furay doontii nabadgelyaday fuuleen ilaahay wuxuu le yaka waan badbaadinay kuwii kale miyaa cadaab daran baa ku qaba nabigu ilaahay cadaabka nucuuha wixii dembigaa gaystay ayagoo guryahoodii ku jira waaguna u baryin ilaahay waxau ka dhiga daayeer iyo khanaasiir subaxdii magaaladii marka loo soo baxay deel war dadkii ficilka xun samayn jiray hamay maanta soo baxeen waatana qaladoodii xidhxidhan cidna ma soo bixin baddiina ma joogaan horta aqaladii waa laga dhaxadlayaae markaasi aqaladii baa loo soo dhawaaday dhegtay u dhegeen aqaladii waxaabaga maqleen sawdkii daayeerka laa ilaaha ila allah subxaana allah falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiyiin waxba adduunyadoo dhan gaaraya waxba kama jiraan faysaladu meel bay ku socotaa kuwanna ilaahay daayeer buu ka dhigay kuwii kalena waa bini aadan sidoodiiya iimaan iyo camal bay ku nabadgaleen islaamnimadii bay ku nabadgaleen dacwaddii bay ku nabadgaleen xariggii ilaahay ay qabsadeen bay ku nabadgaleen munkarka ummadda ay ka reebeen ayaa ilaahay ku nabadgeliyay iyaga kuwii kalena waa laga qabta calanka daayar iyo khanaasiir maalmayr kadibna cadaab baa yimid waa la duubay gebigogiiba waa magaalo keliya ayaa ummadna lagu halaagay ummadna lagu badbaadiyey marka dacwaddu waa maxay diintoo laga shaqeeyo waa doontii nabadgelyada doonta nabadgelyada inuu fuulayaa u diyaara adiguna fuul ummaddana fuushii adiguna fuul oo ilaahay dartii u bax oo maanta zamankan waa zamankii dacwadda la galay wallaahi waa zamankii dacwadda hadalkaas haddaan miiga la dhex marno oon magaalooyinka la dhex marno oon magaalooyinka caasimadaha intoo jamaacadadeena lugayn ay dhex maraan oo dadka hadalkan lagu yidhaahdo qalbigooga qaboobi yaarayta maanta hadallada innagu halkan aan ku haysanno haddii gaalada yurub iyo maraykan ku nool hadallada lagu odhan lahaa way qadoobi lahayeen qalbigoogu maanta haddii lagu odhan lahaa ka wax dilo waa ilaahay ka wax nooleeyo waa ilaahay ajal baa loo dhintaa xanuun wax ma dilo nin walba saacaddiisuu qaadayaa tacadadat ilasbaabu waalmowtu waaxidun asbaabta loo dhimanayaa fara badan mooye mowtku waa mid keliya mowtku qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun dhimashaad u dhalatay haddii gaalada lagu odhan lahaa oo la odhan lahaa noloshan way dhammaataa dhimashaday ku dhammaataa aakhiraa bilaabmaysa ka sahay qaata adduunyada maanta basharka nolo hadalkaa buu u baahan yahay maanta hadalkaas inaan xambaarnaa loo baahan yahay maanta oo la socono oo intaan gaari karno aan jamacadadiina gaadhsiino oo nidhaano xalka caalamka anna ka hayna mashkiladda caalamka ka taagan war muslimka ahaya maanta ma caddaatay mise ma caddaan ma caddaatay mise ma caddaan waa caddaatay mashkilada caalamka maanta ka taagan waa maxay waa yaqiin yaqiin yaqiin baana jirin xallu lmashaakil waa yaqiin ilahay oo lagu kalsoonaado weeyaan laa ilaaha ila allah mashaakilka caalamka o dhan waxaa xallinaysa waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelmadaasaa ilaahayna siiy muminku dhimasho kama baqo ilaahay khayrkii kama baqo waxau ka baqaa muminku macaasida adoo caasi ha dhiman toobadkeen ilaahay u toobadkeen oo maanta waxaa ka toobad keenaynaa tarku dacwa ila allahi caza wajal ka tegidda ummaddu shaqada dacwadda ay ka fadhiisatay ayaa waxaa mashkilad maanta caalamka taaloo dhan sababay milyoneeradii caalamka ugu maaliyadda badnaa ayaa markay maanta toban cisho qolalkooda ku jireen ay arkay balaayiin lacaga ay khasaaray tijaaradoodii khasaartay fooqaqa iska soo tuurayaan isdilayaan maanta dariiqaday ku dhimanayaan ayaa u naxariisan maanta ummaddaas yarxamuu man fi lardi yarxamukum man fi sama yarxamuu man fi lard waxaan ugu naxariisanaynaa waa maxay laa ilaaha ila allah cumar binu khadaab allah raalle ka noqdee markuu qudus tegayey ayaa nin raahiba raahib nasraaniya ayaa lagu yidhi meeshan amiirkii mu'miniintaa soo maraya markaa buu soo baxay ninkii waa raahib dharkiisa ku dulboogbaay jirkiisa nafaqa ka muuqata xaq inuu ku taagan yahayna uu isku haysta saasuu eegay cumar ninkii harigii harigiiyo jir iyo lafii isku dhegay cumar nilmaa ka daadatay uu ooya cumar yaa amiira almuuminiin maxaad ma baa lagu yihi ninkan waa nasraaniya muslim maahee markaasuu waan gartay inuu nasraani yahay laakiin waan u naxariistay buu yidhi dakartu qowla allahi caza wajalla waxaan xasuustay ilaahay kalaamkiisii camilat naasiba taslaa naaran xaamiya caamilatun naasiba way camal falaysaa cibaaduu bannaankaa ugu soo baxay oo mujaahadada iyo tacabka waxa uu leeyahay cibaadaad ku jirtaa xaq baad ku taagan tahay naarna waa ku dhici doonaa buu ilahay yihi kaas ilaa tawxiid iyo caqiide lama dhimanay sayidina cumar wuxuu yidhi aayaddan qur-aankan xasuustay sida uu dadaalayana waan u jeedaa meesha ku dambaynayna waa naar buu yidhi maan u naxayn buu yidhi markaas yarxamuun asxaabta naxariis socotay noqdeen abuu muusa alashcari ayaa cumar u soo diray ergo badiilu markaa cumar bnu khadaabuu joogaa markaasuu yidhi ninkii loo soo diray buu ka yidhi cumar hal min muqarabati khabarin war qariiba ma haysa war qariiba dhulka aad tegteen basro iyo xagga markaasuu yidhi haa waa maxay nin ayaa gaaloobay markuu islaamay kadib ayuu gaalnimada dib ugu noqday buu yidhi markaasuu cumar ku yidhi dee maxaad ku samayseen dee waan soo dhowayno qoortaan rogbaynay buu yidhi man irtada can diinihi faqtuluuhu waa xadiis ninka diintiisa ka ridoobay dila buu rasuulku yidhi markaasuu cumar iska ooyey way anigu haddaan kaanoo nolol ku qaban aan nolol ku qaban lahaa oo isagoo nool gacantayda soo geli lahaa ayaan waxaa adduunyada dahab iyo fidata allah aan ka jeclaan lahaa buu yidhi yaa amiira almu'miniin haddii ninkaa isagoo nool lagu keeni lahaa maxaad ku samayn lahayd adigu balii sheeg wuxuu yidhi albaabkuu ka soo albaabkuu ka baxay ayaan u bandhigi lahaa inuu ka soo noqday buu yidhi bas soo islaam baan odhan lahaa buu yidhi hadduu i diidana jeelkaan dhigi lahaa cunto fiicanna waan siin lahaa ilaahu ka soo islaamaya buu yidhi haddana jamaaco kale u timidda cumar binu khadaab marka rasaa'isha loo keenaa dowladaha ay furteen ayaa laga soo warbixiyaa markaasu bal warrama aawa ninkii hebel hebel la odhan jiray may buuhi hebel hebel la odhan jiray ee mar walba warqadaha ii keeni jiray beryahana maan arkay markaasaa la ya amiir almuminiin ninkii ninkii diinta islaamka uu ka noqday shaarib alkhamrina uu noqday baa laga yidhi uu ka noqday diintii haye khamrina meelahaabuu ku cabaa oo ma nool yahay ha ha meelahaabuu weli joogaa wadu markaasuu cumar yidhi warqad baa niigu dhiibiye warqaddaa u geeya ininkuna markaad isaga u tegaysaan eed warqadda u geynaysaan ducaystoo qalbigiisa inuu ilaahay xagga islaanimada u soo celiyo ilaahay u barya buu yidhi warqaddaa cumar muxuu ku qoray suuratu haafir awaa'ilkeega bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim tanziilu min arama tanziilu tanziilu min allahi tanziilu lkitaabi min allahi alcaziizi alcaliim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير آيات قرآن انت اسكلية أي عمر قرأ ننكي وعلي مركز تغيسانا سلاني قارسي oo cumar baana kaa weydiiyey dhahada intaanad u taginna u duceeya qalbigiisa ilaah inuu soo jeediyo markaasay jamaacaddii markay yimaadeen ciraaq iyo shaam midkood bay ahayd ayay u keeneen amiirkii ade cumar baana soo diray warqadanu ninka noogu soo dhiibay ninkii bay raadiyeen way ducaysteen way u yimaadeen hadiyadna wuu ugu soo dhiibo wuu u keenay way u keeneen markaasna amiirkii mu'miniinta cumar baana kaa weydiiyey marka ma ninkayga sakhraanka cumar doondoonaya ha amiirkii mu'miniintana kaa weydiiyey ma ninkayga sakhraanka ee diintiina waxbaan ka oqoon maanta markaasuu ha warqadan oo noogu kaa soo dhiibay warqadii buu kala furay xaamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcaziizi alcaliim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا uu ooya uu ku celiya haddana uu ooya libsi ka daadata jirhkiisa ayaa laabta qoysay halkii buu ka kacay jamacaddii buu raacay ictanaqa bilislaam masaajidkii buu soo galay toobadiisii baa ilaahay u soo celiyey cumar binu khadaab bay jamaacaddii mar labaad ku noqotay wuxu uhi war ninkii ka warrama waxa ya amiira almuuminiin ubashiruka sidii iyaga tidhi baan yeelnay ninkii ilaahay waa soo celiyey waxaan ka imanay isagoo muslimiinta safka hore ku jiro masjidka camarayaan ka imanay yidhahdeen markaad aragtaan nin muslima oo diinta islaamka ka simbiriraxday sidaa ula dhaqma buuli cumar bnu sidaas u duceeya oo aayadaha qur-aanka ah ee dadka ilaahay raxmadiisa jeclaysiinaya dushooda ku akhriya cumar bnu khadaab radia allaahu canhu habeenkiibuu seexan waayey maalintiibuu seexan waayey marali markuu shuurada fadhiisto ayay hurdadu qaban jirtay markaasaa lagu yidhi yaa amiir almu'miniin habeen ma seexanaysid maalinna ma seexanayside maxaa ku helay bal noo sheeg wuxuu yidhi maalintii haddaad seexdana xaqii ummaddu ay igu lahayd baan dayacay habeenkii haddaad seexdana xaqii ilaahay igu lahaa baan dayacay buu ummaddan maanta fikir bay u maaha ummad walaalayaal dad murugoodaa loo baahan yahay dad isxilqaadaa loo baahan yahay dad diinta u kacaa loo baahan yahay dad maalkooga iyo naftooda ilaahay diintiisa ku bixiyaa loo baahan yahay dad yidhaahdaa loo baahan yahay aniga maanta laga bilaabaa maalkayga naftayda wakhtigayga diinta ilaahay baan ku bixinaya insha allah yaasaa niyooda wallaahi haddaan niyoono maaha dalkan oo keliya waxaan u socono caalamka dhan baa maanta la rabaa in loo gurmado caalamka dhan hay-adihii la odhan jiray hay-adaha deeqbixiyayaasha hay-adaha samafalka hay-adaha ka hortagga dabiicooyinka masiibooyinka dabiiciga aya kaa u bahan maanta in loo gurmado kuwaas oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allah dhaxada waad liibaanaysaane koonka ayaa ka taliya ilaahay baa ka taliya dhimashadana ilaahay baa haya dhimashada amar ilaahay baa loo dhintaa amar ilaahay baa lagu nool yahay amar ilaahay baa lagu dhashaa adduunka waxa ka dhacayana xagga ilaahay meela dhinac kale waxba kama yimaadaan basharku maanta dacwadaasu u baahanya dacwat alxaq dee risaalada ma xambaarnaayo ma dhaqaajinaa insha allah hada haddaan risaalada u kacno dalkana balaaya ka dhici mayso wadanada wadano badana ilaahay sababteena ku badbaadin balaayo ilahay inuu naga rafaco u ilaahay naga ilaaliyo sooma rabno haa dhahda dee laba camal baan haysanaa dacwad iyo ducaan haysanaa addawa wduaa addacwa wdducaa dacwaddana waa kii lagu sheegay la yidhi anjayna aladiina yanhawna can isuu ducana waan haysannaa rabbi innii masani yaduru wa anta arxamu raaximiin haddaan ducooyinka ku ducaysanno oo ducada sunnaha nebi maxamed aan raacno balaaya nagu dhici mayso waxaa masaaibta caalamka laga sheekeynayo o dhan ducada ducada guriga lagaga baxo o dhan baa ku filan ducada guriga lagaga baxo bismi اllah tawakaltu calى اllah warbadhahada bal dhahada tawakaltu calى اllah walaa xawla walaa quwata ila billah balaayo o dhan ducadaaba kaa xijaabaysa baahidaadina ducadaabaa lagugu daboolaya bismi اllahi aladi laa yaduru maca ismihi shay fi اlardi walaa fi الsama wa huwa samiicu caliim laakiin waxaan la mid noqonay maanta ninkii xerowga ahaa ee yaa xadu yaa qaduum sida carab jabaqada ku akrinayay xerowgii baa macallinka ugu yidhi macallin siduu leeyahay malaha maqbuula war may ninkani maqaam buu gaadhay buu yihi maqaam war mashkiladda maanta caalamka taalla yaa ahla dacwa yaa ayuha almuslim waxaa kaga baxi karnaa inakoo ummaddana kaga bixin karnaa ilahay oo xadhigiisa qabsana dacwad iyo duco diyaar labadaa u diyaara